بsم الlh الرحمن الرحيم <clears throat> الحمdu لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما <clears throat> قال المصنف رحمه الله تعالى له الملك والحمد المحيط بملكه وحكمته العظمى بها الخلق تشهد ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا وحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود وليس بمخلوق وأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره والعبد يسعى ويجهد وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله له الملك lahu alla u sugnaaday almulku mulki iyo boqortooyo taama oo wax walbaba mulkiyey makhluuq oo dhan ba asagaa iska leh walahu ilaahay buu usugnaaday alxamdu xamdi iyo ammaan asmaadiisa iyo sifaadkiisa quruxda badan lagu ammaano almuxiitu huwa almuxiit allaha koobay weeyaan bimulkihi mulkigiisaasoo dhanna wuu koobay isagaa koobay oo cilman wa qudrah ayuu ku koobay wa xikmatuhu alcudmaa xikmadiisaas ilaahay ee weyn xikmatuhu xikmadiisa oo wax walbaba meeshii ku habooneed iyo qaabkii u wanaagsanaa uu dejiyey xikmadii alcudmaa weyneed bihaa xikmadaasu alkhalqu khalqigu dhammaantiis tashhadu uu qirayaa khalqigoo dhanba yashhad bianna lilahi subxaanahu wa tacaala xikma cadiima inuu xikmad weyn leeyahay ayuu ilaahay subxaanahu wa watacaala oo khalqigiisa ay wada qirayaan lahu lmulku walxamdu almuxiit bimulkihi tabaaraka wa tacaala isagaa iskale mulkiga iyo xamdiga oo kulkiisa oo dhan ba ilahay isagaa ayaa koobay lahu mulku samaawaati waalardi wamaa baynahumaa samaawaadka iyo ardooyinka iyo waxa udhexeeyaba ilahay baa iskalehoo mulkiyey axad lale ma jirto marka keligii hadduu mulkiyey oo abuuray oo iska leeyahay wuxuu mudan yahay haddana in cibaadadana keligii lagu khasiso xamdiga iyo mahadnaqana asiga keligii lagu xamdiyo wa xikmatuhu lcudmaa xikmadiisaa sare bihaa xikmadaasi alkhalqu khalqiguna tashhadu khalqiga dhammaantiis wuxuu wada qiri ilaah xikmadiisa subxaanahu wa tacaala inuu xakiim yahay umuurta maamulkeeda shay walba iyo ficil walba oo alla kasoo fulay inuu yahay mid ku qotama xikmadiisa xikma aan ma aha ilahay waa ka nasahan yahay xikma la-aan inuu wax iska abuuro ama wax aysiiyo cabath iyo ciyaar iyo wax baatila ilahay waa ka nasahan yahay subxaana wa tacaala ilahay waa kale subxaana xasibtum annamaa khalaqnaakum cabatha waxaad u malayseen inaan inii abuuray ciyaar maya ee xikmaan inii abuuray xikma ayaa ini abuurayo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa cilmigiisa iyo khibradiisana ku tacalluqa waxbuu amri oo dadka uu leeyahay hala sameeyo waxbuu nahyin oo reebi waxbuu khalqay oo abuuray waxbuu qadaray intaba waxay ku saabsan tahay xikmadiisa subxaanahu wa tacaala oo xikma leh oo meesha ugu munaasabsaneed iyo qaabka ugu fiicneed bay waxba ku socdaan wa nashhadu waxaan qiraynaa ana allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala yanzilu inuu soo degaayo fi dujaa habeenkii mugdigiisii iyo habeenka madow baa la dhahaa mugdigaa la dhaha dujahe inuu soo degay habeenka kamaa sidii qaalahu lmabcuufu kii lasoo bixiyey uu yidhi bilxaqi xaqana lala soo diray axmadu axmadaha sala allahu aleyh waali wasalam siduu nabigeena ba yiri bilaxaadiidi almutawaatira alqadciyaat fi اdilaalaati wاthubuut labadaba waxaa weeyaan axaadiista mutawaatirka ah fi hada albaab xagga thubuutkana waa qadci oo waa mutawaatir yaqiin buu faaideeya cilmi xagga dilaaladana waa ku caddahayoo wax ijtihaad iyo muxuu ahaa ta'wiilaad oo geli karta maaha wanashhadu ana allaha yanzilu fi dujaa inuu soo degaayo nashhad ay nuqiru wanu'min wanuuqin waxaan rumaynaynaa oon yaqiininaynaa oo caqiidadaanadu ay tahay ana allaha yanzil inuu soo degaayo subxaanah fi dujaa fi dulmati lleyl fi lleyl habeenkii kamaa qaalahu siduu yihi almabcuuth ma wax lagu margadaa war nabi maxamed uu yihi calayhi salaatu wasalaam oo axaadiis saxiixaa ku sugan oo mutawaatira ah oo jamaaca can jamaaca ay iska wariyeen laa yumkin walaa yata-ataa sura inaan ahayn tawaaduhum cala alkadib inay been isku waafaqaan warkoodaas nabi maxamed ay ka wariyay sala allah aleyh wasalam waxaa laga labalabeeyo oo laga leexleexdo oo meelo kale derbiga lala dhaco oo madaxa lala dhaco ma aha ma soo gelayso inxiraaf iyo hawaa-u nafsi iyo talbiisu ibliis inuu shaydaan iyo ibliis uu qofka uu talbiis ku rido oo wax u akriyo u sheeg sheega mooyeene nusuusta way cadda axaadiista mutawaatirada waxay la mid tahay kashamsi fi raabicati nahaar qorax soo baxday oo afar saac oo maalnimo joogto oo miday dhahaan walaysa yasixu fi ladhaani shay-un id اxtaaja annahaaru ilaa daliilin ma suurogelayso in caqliguna wax geli karo oo dambe uu aaminiba ma laha hadday maalin daliil u baahato oo qofku ku yihahdo maalintan inay maalin tahay maxa uu daliil hadduu ku dhaho war waa isku dhamaaday meeshaa caqli dambe oo haray ma leh marka kama qaalahu lmabcuudu bilxaqi xaqii lala soo bixiyey sala allahu aleyh wasalam wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa buu nahaa sala allah aleyh wasalam haddana aclamu nnaasi billah wa ansaxu nnaasi wa adqa nnaas weeye sala allahu alayh waaalih wasalam wuxuu isku darsaday inuu yahay axadka ugu yaqaana rabbi oo hadduu rabbi axad ka waramo nabi maxamed alayh salam qof ka yaqaana ma jirto haddana waa ansaxu nnaasi linnaas dadka midka ugu naseexada badan weeyaan oo xaqa oo runa oo dhaba oo cad oo maslaxadooda iyo faa'iidadooda ummadda ku jirto ummadda soo gaarsiiyey isagoo ka duulaayo balliq maa unzila ilayka min rabbik haddana waa atqa annaas ka uga cabsi badan weeyaan dadka ilaahay cibaadadiisa iyo taqwadiisa ugu yaqaan marka wuxuu leeyahay sala allahu aleyh wasalam xadiidkii saxiixa ahaa yanzilu rabbuna tabaaraka wa tacaala kula laylatin ila asamaai dunya habeen walbaba ilahay baa soo degaaya nuzuul maxaan dhahaynaa nuzuulkaas yaliiqu bijalaalihi annaga ma garanayno kayfiyada maxaan dhahaynaa annuzuulu macluum walkayfu majhuul wa asu-aalu bihi bidca aywa saasaan dhahaynaa walimaanu bihi waajib saxiix liannahu xadiid mutawaatir in la rumeeyana waajib weeyaan habeen walba soo degaya thuluth leyl aakhir markuu haray alaakhiri awalba soo arorayn lakin riwaayat alaakhir baa ka badan markaas wuxuu leeyahy man yadcuunii yaa i barya fa astajiiba lahu an ajiiba waxaad ku shabihi kartaa marka maxaad ku tilmaami kartaa ahlu tawiil maxay dheheen naxariis baa soo degi haye ma naxariis baa lala hadli ma naxariis baa la tuugi oo dhihi oo hadli oo dhihi yaa i barya anigu naxariis baa lay dhahay ma ilaah baan baryeena mise naxariis ma malag baan baryeynaa malag baa soo degay hadaad tiraahdo isaguna awood mule malag in la baryo marse naajibi karaa dayib man yas'aluni yaa i weydiista fa ucdiyahu aan siista aan siiyaa wuxuu weydiisanayo ma naxariis iyo malag baa warkaasi ay ka suuroobi karta man yastakfiruni tana ka dara dembi dhaaf yaa i weydiisto fa akfiru lahu dembi dhaafa man yakfiru dunuuba ila allah raxmad iyo malag baa hadlaaya iyo warkaasoo dhan inuu yahay war indhala-aana oo taxriif ah oo ilxaad ah oo xaqii laga leexanayo oo cad inuu yahay ogow marka maxaa kugu haddii lagu yirahda qiyaamaha maxaad u tiri yanzilu rabbuna rabbi baa soo dega maxaad u tiri maxaad ku jawaabi nabigaana sala allahu aleyh wasalam bilaxaadiisi lmutawaatira wuxuu nagu yiri yanzilu rabbuna khalaas waad ka baxday doodii o dhan waad ka baxday waad baastay laakiin markii lagu yihahdo yanzilu rabbuna soo nabigaada kuma dhihin haa maxaad maga maga u ulaheed ood laheed malag baa soo iyo naxariis baa soo degaysa ninkaa burka madax hadii lagala dhaco sooma mudanin wuu mutay sooma ha maxaa yanzilu rabbuna soo nabi maxamed ma dhin ha marka aad leedahay marka malag baa soo degi naxariis baa soo degi warkaas ma nabi maxamed baa yiri nabi maxamed carabigii fasiixa buu ku hadli jiray miyuu awood u waayay inuu dhaho malag baa soo degay naxariis baa soo degay inuu dhaho mi garan waay sala alla alay wasalam dhici kara maa nuzuulka marka waa soo degitaan isaguna inuu garanayo inaad tiraahdo adduunka kala yahay oo habeenka qoladan qola maalin u tahay qolada waxaasoo dhan waxa weeyaan waa inzaalu lcuquul bima laa yumkin ataxamulu caleyh caqligii oo lagu dejiyo waxaynu xumbaari karin awood ba unu lahayn waxaa laga hadlaaya waa allah subxaana wa tacaala yaa ka hadlaya axadka ugu yaqaanay adigu sidaa ku rumee sidaa ku aamin qolo walba iyo habeenkooda iyo xilligooda iyo siday tahay adiga waxbaha faragelin laakiin inuu soo degaayaa rabbi habeen walba thuluthuleyl ayuu ku cadayay sala allahu aleyh wasalam kayfiyadeeda ma garanayno maxaa yeelay alcilmu bikayfiyati sifa yastalzimu alcilm bikayfiyati almawsuuf in la garanayo sifada ilaahay iyo kayfiyada ay tahay waxaa ka laazimi oo ka horeysa inaad garanayso mawsuufka garashadiisa oo daatada ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ka hadli karto markaasaad sifadiisana ka warrami karto marka daatadiisa ilaahay subxaanahu wa watacaala oo makhluuqa aan shabahaynin oo khilaafsan oo sifaadkiisana uu ku tilmaamay nabigii alayh salam qur-aankan ilahi ku tilmaamay sidaa maan ku maraynaa inagu ma garanayno ma sii kayfiyada ma garanayno naam wanashhadu waxaan qiraynaa iyaduna oon rumaynaynaa oon yaqiininaynaa ana allaha alle arsala inuu soo diray rusulahu ay rusulahu rusushiisa rusul inuu ilaahay soo diray biaayaatin buu la soo diray aayado bayinaad cadcad aayado cadcad buu la soo diray aayaadku labay u qaybsamaanoo alaayaat alkawniya iyo alaayaat almatluwa aayaat tanziiliya oo matluwa la akriyo oo qur-aanka ay kamid ta kamid yahay qur-aanka ah iyo aayaat mushaahad ah oo mari oo la arko oo kawni oo muuqata cirki iyo dhulki iyo hawadii iyo samadii iyo habeenkii maali ayaad wey kawni mushaahada la arkaayo kuwana waa kuwa la akrinayo kalaamka ilahi wey subxana wa tacaala malaigta maxaa loo soo dhiba ayagu aayaadka tanziiliga ee qur-aanka ah ee la akrinayo ayaa loo soo dhiibay markaasay ummadana gaarsiiyeen waxyigaas wamaa cala arasuuli ila albalaaqu lmubiin a waxaa arrintaas loo yeerayna waxa weeye lianlaa yakuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul wax xuja iyo gar ah oo dambe oo qofka uu ku calaacalay inuusan helin maan ja'ana min bashiirin walaa nadiir inayna dhihin baa lagu talagalay ambiyada waxaa loo soo diray iqaamatan lilxuja waa ko isaaratan lilmacdira waa laba imaanatan lilsabiili saddexdaas xujada inay dadka u caddeeyaan oy ku ogaan macdiro iyo cudurdaar hadha waxay sheegan lahaayeen ku calacali lahayen in la zuuliyo meeshay ka baxdo ibaanatan lisabiil waddadii oo loo caddeeyo jidka caddaaya qaata macdiratan ilaa rabbikum walacalahum yattaquun in cudurdaar hadhow ilaahay looga helo rabbiga waa gaarsiinay iyo in ayagu ay baqaan oo bal mu'miniin laga helo yaa rasuulka loo soo diray marka biaayaatihi wanashhadu ana allaha arsala inuu soo diray rasulahu rusushiis biaayaatihi buu lasoo diray aayaadkii qur'aanka ahaa ee matluuga la akrinay lilkhalqi khalqigu u diray tahdii ambiyadaasi waxay hanuuninayaan khalqiga wa turshidu ay toosinayaanoo ilaa sabiili rashaad wadada hanuunkay ku hanuuninaya ku toosinayaan hidaayadaas ambiyadu ay hanuuninna maxaa la dhahaa hidaayatu dilaala walirshaad baa la dhahaa waa tusid wakaa xaqi wakaa baatilki ka leexda baatilku xaqa qaata wa inaka la tahdii ilaa siraatin mustaqiim nabi sala allah alay wasalam wa la latahdi ilaa siraatin mustaqiim jid mustaqiim oo toosan baa dadka tusaysaa ood ku hanuuninaysaa ood u sheegaysa ad u caddaynaysaa wey ama hidaayatu tawfiiq ilaahay baa iskale waafajinta iyo iimaanka iyo qofka inuu qalbigiisa galo oo wixii loo caddeeyo loo sheegay maskaxdiisa ay ka daadegto oo uu rumeeyo alla raaco taas waa tawfiiq baa lalahayo gacanta ilahay bay ku jirtaa waa midda loo diiday nabigeena sala allah alay wasalam oo leyihi laysa calayka hudaahum hanuunkooda adiga marid Ah, adiga hanuunkooda madihida gaadhsiinun baa lagaa rabaa un adeerkiisa oo aad u jeclaa inuu islaamo inuu islaamo u jeclaan jiran markuu ka quustay waxaa lagu yiri inaka laa tahdii man axbabta qofkaad jecesha adiga ma hanuun kartid marka labadaa hidaayo sidaas ayaa loo kala qaadaya hidaayadan markaa aan ku ducaysano salaad walba ilaahay aan ka baryeeno ihdina siraad almustaqiim maxay tahay yadu labadiba wey labadiba ilahay baan weydiisanaynaa maxaan weydiisanaynaa labadoo laisku dara waxaa lasku dhahaa alcilmu naafic labadoo maxaa lasku dhahaa alcilmu naafic baa lasku dhahaa waxaa ilahay ka baryaen markaan tukanayna waxaa wey ilah cilmi naafic nasi ogaada ihdina siraat almustaqiim cilmiga naafic ay waayeen yahuud ayr maqduub caleyhim iyo daaliin oo nasaara ay waayeen inaga weydiisanayna yahuud maxay ku dhumeen maqduubi caleyhim maxay ku noqdeen kitaab xoor bay noqdeen diintii ay garanayaan oy yaqaanaan tawraad bay ka leexdeen markaa u camalfali waaye daaliinna maxay noqdeen jaahil bay noqdeen juhaal iska caabudaya waxbaan ilahay caabuday l rubaaniya iskala imaadeen ayay la yimaadeen marka haddii yahuud cilmigeedii laga waayey tawfiiq nasaarana hidaayatu dilaalay waayeen ah labadii laisku daray maxaa laisku dhahay hidana siraat almustaqiim bay noqotay oo waxaa la dhahay hidaayatu tawfiq wadilaala cilmu naafic baa laisku dhahaa alcilmu naafic marka qalbigaan gashana markaan ducaysanayno salaada tukanayno on lan ihdina siraat almustaqiim inaan ilahay ka baryayno alcilmu naafic qofka ilahay cilmi naafica siiyana faas adunya walaakhira addunya aakhiraba waa liibaanay qofka asaga ah addunya aakhiraba waa liibaanay ilahay caradiisina waa ka badbaaday dalaalla waa ka baadbaaday iyo habagsi iyo baadinimo jidkiis toosnaa ilahay uu sheegay kuwa ilahay u nicmeeyey ambiyada ka bilaabanaysay sidiiqiinta shuhadada saalix ninkaasaga waa liibaan marka nacam waxasuna ulaaika rafiiqa ba waxasuna ulaaika rafiiqa wafaadala bayna arusli wafaadala ilaahay wuxuu kala fadilay rususha ayadaa marka laysuu sawaa isku martaba maa xagga darajada ayagoo ilaahay uu doortay subxaanah ayib bilaayaati lilkhalqi tahdi wa turshidu ayib maxaa ku xiga wafaadala ilaahay wuxuu kala fadilay bayna arusli rusushiibuu kala fadilay oo isku darajo maaha waalkhalqi khalqigiina ilahay wuu kala fadilay iyaguna waxay rususha ka soo haray ayaguna waa kala fadli badan yihiin kullihim dhammaantood bixikmatii ilaahay xikmad uu leeyahay ayuuna ku kala fadilo midkana uu faadil ka dhigay midkana mafduul midkana uu darajo saaray midna darajo ka hooseysa ayagoo wada darajaad leh ayay sii kala sareeyaan jala alcadiimu allaha cadiimka ahaa weynaaday cadamadiisa iyo weynankiisa ayaa badan almuwaxadu almufaradu almutafarad bicibaada mutafarad bilcibaada almuwaxad ee la keliyeelay cibaadada lagu keliyeelay subxaana wa tacaala keligin baa la caabudi faadala bayna arusul rususha ilahay kala fadilo hal daraja kabuuna dhigin walaqad fadalnaa bacda anabiyiina calaa bacdin nabiyaasha qaarkood baan qaar kale kafadlkala fadli badnaysinay tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin waxaaba kamid a minhum man kalama allah toos mid ilahay ula hadli jiray waa kuma wakalama allahu muusa takliima toos buu ula hadli jiray mubaasharatan duuna xijaab yani agga sawdka xagga sawdka ilahay daatadiisa muuna arkin subxaanah oo markuu codsada yiri ila inaan ku arkaan rabaa waa kii arrintaasi ay ku adkaatay ee la yidhi ma suuroobi karto mana awoodi kartid nuurka ilahay inaad wax yar xataa iska xajiso meeshii nuurka ilahay uu ku dhacaybaabaad baabaad la sasi doontaayood la suuxi doontaaba markuu ilahay isku muujiyey buurtii weyneed ee dhuurusiina falamaa tajalaa rabuhu liljabali jacalahu dakan wakhara muusa saaciqa intaasuuba lasiba la dhacayba marka ma kari kartid baa le muuse laakiin aragtidii waxaan ujeeda hadalkii uu toos ula hadlayay waa dhacday iyadu wa rafaca bacdahum darajaad ilahi waa kala sarraysiiyey subxaana wa tacaala darajaad buu kala sarraysiiyey mid baa kaliimullaahi ah mid baa khaliilullaahi ah oo ibraahim alayhi salaam iyo moxamed alayhi salaatu wasalaam khaliil baa lagu tilmaamay nambiyada nabi walbaba iyaguna sifaad gaarah iyo tilmaamo gaara ah ayuu lahaa oo lagu ammaanay oo ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala lakiin way si kala fadli badnaayeen nacam jalla waxaa weynaaday alcadiimu yani waxaa sareeyey oo nasahnaaday oo dahirnaaday oo sifaad xun o dhan ay ka fogaatay sifaad oo wanaagsan o dhan ay iskuu tagtay alcadiim allah cadiimka magacihiisii kamid taha alcadiim sifa min min asmaayihi sifat alcadama ayaana la socota oo ku hoos jirta almuwaxadu ee la keli yeelay ee cibaadadaas keliyiiyo tawxiidka lagu khaalis yeelay nacam haddii ambiyadii la sheegay inay kala fadli badan yihiin haddaba yaa u fadli badan dhammaantood fa afdalu khalqi illaahi khalqi ilaahay ka ugu fadli badan fi lardi dhulka iyo wasamaa cirka isku daro nabiyulhudaa hanuunka nabigiisi weeyaan waalcaalamiina caalamiinta naxariistii loosoo diray weeye muxamadun sala allahu aleyh waaalih wasalam afdalu khalqi illahi fi lardi wasamaa isku dar ahlu samaha iyo ahlu ardaha marka laisku aruuriyo lambarka koowaad waxaa qaatay nabi maxamed sala allahu aleyh waali wasalam fa afdalu khalqi illah khalqi ilahi ka ugu fadli badan fil ardi dhulka gudihiisa wasamaacirka nabiyulhudaa hanuunka nabigeedii wey hidaayada iyo wanaagga iyo xaqa midkii ilahay la soo bixiyey waalcaalamiina ay bacathahu llahu subxaanahu wa tacala raxma lilcaalamiin ilahi wuxuu wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin naxariis baan kula soo diray inaad caalamkao dhanba u tahay caalam maxaa la maa maasi wallah xataa geedaha xayawaanka dhulka oo idil basharka ins iyo jin intaba naxariis buu ahaa sala allahu aleyh waali wasalam hadduu noolaana naartaba sababtood sababtiis baa sala allahu aleyh wasalam ummadda looga badbaadinaya wamaa kaana allahu liyucadibahum waanta anta wa anta fiih adoo ku dhex jira ma dhacaysaa layihi cadaab ha ka baqin in ummadda lagu halaago ma dhacayso nacam naxariis buu ahaa sala allahu aleyh waali wasalam waa kii ilaahay baryay ducadiisii sisqahay radoonta ee roobkii markaas meel allaala meeshii khabar ka imaanayo o dhan ba roobkii wada camimay isla daqiiqada yar uu ilahay baryay sala allahu alay wasalam naxariistii kamid tahay wa khasa lahu raxmaanu haddii nabi maxamed uu ilahay ka dhigay khayru lkhalqi khalqiga kii ugu khayr badnaa saxaabadiisuna waxay noqdeen khayru lasxaab nabi asxaab yeesha nabiga ugu asxaab fiican waa nabi maxamed sal l slam asxaabta ugu fadli badan waa asxaabta nabi maxamed wa wakhasa wuxuu khasisay lahu nabi maxamed ilahay wuxuu u khasisay u doortay alraxmaanu allaha raxmaana u doortay asxaabahu luulaa asxaabahu asxaabtiisii u doortay asxaabtiisaad garanaysaan ee muhaajiriin iyo ansaar kamid aha alulaa aladiina weyan alulaadan asxaabahu u doortay alulaa ay aladiina asxaabtii aqaamuu lhudaa hanuunka toosiyey hanuunkii bay joojiyeen wixii lagu hanuunaya aan iyo sunnu ahaa asagii bay u istaageen oy toosiyeen oy difaaceen wadiina diintii bay u istaageen xaqan si dhab ah wamahaduu ummaddii ka dambaysana way u gogol xaareen dadkii u dambeyn way u gogol xaareen waa asxaabta nabiga sala allah alay wasalam ilahay uu yihi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ummad adduunka loo soo saaray ummadda ugu khayr badan baa tihin baa liyihi khitaabkaas wuxuu ku dhacayaa oo soo galayaa dukhuul awali asxaabta rasuulka sala allahu alayh wasalam intii raacday oy waddadooda qaaday ee laga helay iimaankii iyo amru bilmacruuf iyo nahyu can lmunkar ayaguna khayriyadaasi soo gelayaan xadiid baa jira saxiixa oo nabiga alay slam uu yihi alaa inakum tuufuuna sabciina ummah antum khayruha wa akramuha cala allah toddobaatan ummadood baad dhamaystirteen baa layidhi ummadda nabi maxamed sal allah alay waslam meeqaa ka horreysay lixdan iyo sagaal ummad baa ka horreysay ummaddeenana boqol ku noqotay waxaa ugu khayr badan idinka buu yidhi idinkaa ugu khayr badan ummadihi o dhan ilah agtiisana ugu karaama badan maxaa yeeley nabi maxamed oo ugu fadli badan baa ilaahay nabiga nooga dhigay sala allahu aleyh waali wasalam diintiisiina waxay noqotay diin khaalida ah qur-aankiisana wuxuu noqday qur-aanka iyo wax ilaahay soo dejiyay ka ugu faycan ugu fadli badan buu noqday ee ka hadlaayo wada shamliya wax walbaba wax walbana hoos tagay axkaam keliya axkaam iyo caqaa'id iyo akhlaaq iyo suluug oo dhan iyo waraha o dhan baa ku arusa haddana waa mucjiza khaalida oo ilaa qiyaamu saaca waqtigii ilahay ugu talagalay marka la gaaro unbaa la koryeelay qur-aanka kariimka fadligaas halkaasa laga helay mustamad waxaa kasoo helay inuu nabi maxamed yahay alayh salaam rasuulkeenna iyo inuu qur-aanka kariimka uu yahay waxa waxyigeeh inaga dhaqanka inoo ah dastuurka noo ah insaxa ah, tacbiir dayib aqaamu lhudaa saxaabadii marka shaqadoodii bay qabsadeen hanuunkii bay u istaageen oo juhuud badan iyo camal fara badan bay waxay ku bixiyeen inay diintii nashriyaan oo ay faafiyaan oo dadka gaadhsiiyaan markaasay waxay noqdeen dadka ugu xaqnimo badan ee ugu owleysan inay helaan ducadii nabiga sala allahu aleyh waali wasalam uu yidhi nadara allahu imra'an samica maqaalatii fawaacaahaa wa xafidahaa wa ballaqahaa waa ducadii nabi maxamed sala allahu alayh wasalam ilaahay ha nuuriyo ha iftiimiyo wejiga kuwa maqlay maqaaladeeda iyo orahdeeda toos waxaa u maqlay mubaasharatan wabiduuni waa sidha saxaabada nabiga alayh salaam dadka ummadiisaana qof walba oo maqlay oo qof kale sii gaarsiiya waa soo geli haddana intay xifdiyeen oy weeleeyeen macnaheedii dadka gaarsiiyey badana ninka asaga ah olada noocaasa dheh nadar allahu allaha iftiimiyo oo u nuuri nuuriyo nuur allaha geliyo faruba xaamili fiqhin dad fiqi iyo diin xumbaarsan badana ilaa man huwa afqah min dad ka fiqiisanna u xumbaaraya oo wixii isaga uu sheegay dadkii kale oo u gaadhsiiyey baaba xagga fahamka iyo macnaha iyo soo saarashada wixii axkaama ku jirtay iyo faa-iidada laga faa iyo istimbaadaadka wade kuwii ka dambeeyay gaadhsiiyeen baaba kasii cajaa-ib badnaanaya waa la arkay haddii waa la arkay dadkii aimada ahaa ee raggaa culummada ahe aimada ahe kutubta artay iyo dawaawiinta iyo maraajicda iyo mawsuucaadka cilmigaa qoray ya rag bay arda u ahaayeen rag bay arda u ahaayeen oo macalimiintooda ahaa wax ka baran jireen marka ayagiibaa ka cilmi batay markii dambe oo ilaahay waa hibo uu bixiyo cilmiga iyo tawfiiq ilaahay uu siiyo iyo xikmad ilahay uu bixiyo yuuti lxikma buu ilahay ku tilmaamay xikmada ilaahay baa bixiyo siiya qofkuu rabo qofkuu siiyona ilaahay subxaana tacaala wuxuu siiyey dheef aada u weyn budaasi wamahaduu waxaa weeye macnaheedu tamhiidka waa gogol dhig waay saxaabadu markay shaqadaa qabanayeen xil bay rabeen inay gutaan dadka imaan doonan ay usii gogol xaaraan diin dhammaystiran qur-aankii oo si fiican loo maaragtay ilaaliyo oo maxfuud ah sunnadii nabiga calayh salaam oo maxfuud oo la ilaaliyey tadbiiqii iyo camalku camalfalkeedii iyo dhaqangelinteedii iyo ku dabaqeeda waaqica oo lagu dabaqo oo laga rur waxaasoo dhan ayagoo gacanta ku haya yay dadkii ka dambeeyay ku wareejiyeen taabiciin baa imaaday taabiciinna taabiciin taabiciin bay yaa sii ku wareejisay marka tamhiid waay mahadu way u ugogolxareen qolaba qole ugogolxaraysaa fa xubu jamiici laal haddaba saxaabada nabiga calayhi salaam ilahay u doortay qiimaha badan ee shaqadaa qabtay ee gogoldhiga noo ahaa maxay naga mudan yihiin waxay naga mudan yihiin inaan jeclaano oon weyneyno oon qadarino on u duceyno fa xubu jamiici alaal aalka nabiga calayhi salaam dhammaantood oo la jeclaado wasaxbi iyo jamiici saxbi saxaabada nabiga dhammaantood oo la jeclaado cindanaa annaga agtaanada macaashira ahlilxaqi baan khasisiye xaqa haddaan nahay fardun farad weeye xubiga iyo jeceelkaasi faradkaasoo mu-akadun weliba la adkeeyey a ah, intuu waajib yahay oo farad yahay ayuu haddana muakad yahay oo lasii adkeeyey bidalaa-il qur'aani wasunna qur-aankii iyo sunnadii baa lagu adkeeyey xaqa ay leeyihiin saxaabada nabiga calayhi salaam ehlu xaquna inay jeclaadaan saxaabadu inay waajib ku tahay soo maarti asxaabta rasuulka alayh salaam iyo ahlu beytka nabiga aleyh salaatu wasalaam jeceelkooda iimaanku kamid yahay in la nacana nifaaq iyo duqyaan wey waa munaafiqnimo nin saxaabi ah oo saxaabada nabiga kamid a ah alayh salaatu wasalaam oo intuu nabiga rumeeyey la kulmay sidaa ku dhintay qofkii waa ka sheega munaafiq wey a waxaa kaloo la rabaa intaad jeclaato inaa haddana salaamatu sadri qalbigaada uu nadiif yahay xagga saxaabada markii laga hadlaayo haba yaraatay wax yar oo cuqdad iyo xiqdi aan u qaadin dadkii baa la qaybiyey muhaajiriin ansaar kadib maxaa layidhi wladiina waladiina uu min bacdihim yaquluuna rabbana kfir lana waliikhwanina aladiina sabaquna biliiman wla tajcal fi quluubina hila liladiina aamanuu rabbana inaka raufu raxiim marka dadka ilaahay gadaash saxaabada gadaashooda imaaday waxay dhahayaan baa layidhi rabbi ou noo dambi dhaaf annaga iyo walaalaha anaga naga horreeyey ninkii diinta kaaga horreeyey shareecada kusoo gaarsiiyey intaasoo juhdiya dagaal ku bixiyey nafya nafiisba ku bixiyey qofkaa ma duca waxaalen buu kaa mudan yahay <clears throat> iyo jecel iyo maxabo qalbiga annaga xiqdi iyo ilaahu ha gelin iyo xasidnimo iyo xumaan haba yaratee marka saddexdaa wixii ka baxsan kumaba jiraan ummadda nabi maxamed sala allah alay slam inay noqdaan muhaajiriintii iyo ansaartii xilligii nabiga alay slam saxaabadii nabiga rumaysay iyo inay noqdaan dadkii ka dambeeyay u duceynaya kuwa ayaga meesha maxaa ka baxay marka oon sheegan karin waxaan sheegan karin inay kamid yihiin nabiga alayh salaam iyo ummaddiisa shiicada weya nimanka la raafidada muhaajiriin muhaajiriina mayna noqonin ansaarna mayna noqonin waladiina jaa-uu min bacdihim oo e, e, itabicun biixsaanna mayna oo walaa tajcal fii qulubina aqila liladiina aamanuu bay ku baxeen xaqii bay la fadhiyaan cadaawad bay la fadhiyaan salaadahay ku tukadaan wardigooduu kamid yahay in saxaabada nabiga la caayo la nijaaso oo wax laga sheekeeyo oo xumaan laga sheego oo kuwa ugu waaweynaa ee nabi maxamed labadiisa janax iyo garbihiisa ahaa sala allahu alay wasalam weliba lagu bilaabo oo lagu quracdo abubakar iyo cumar radi allahu canhu dadkaas weeyaan marka dad xunxun dadka ayaga haba yaraatee shakiga kaa gelin xumaantooda iyo khuduurada iyo dhibaatada ay ku hayaan mujtamaca islaamka iyo fasaadka ay ku hayaan iyo khatarta islaamka xaggooda markii la fiiriyo kasoo aadan dhankooda aad buu u badan yahay halagu digtoonaado aadna ha looga hadlo aadna ha looga hadlo iyaynan si sibaqan ugu gelin sibaqiyan ugu soo gelin kuwa ahlubeytkaan jecel lahay iyo waxa la sheegay waxba kama jiro sokan aniga oo taagan iyo waxaasay dhahayaan tuqyay isticmaalaan tuqya beenta agtooda xalaal bay ka tahay bale diin bay ka tahay beentu agtooda marka aad ha la iskaga dhowro kutub bay leeyihiin dawaawiin bay leeyihin maraajic bay leeyihiin waxay leeyihiin kutub sida kutubteena saxiixeynka oo kale ayay sheegtaan oo wada baatila oo sanadkooda wada maxduuf yahay wada go-an yahay eberah waxaasi marka yay kuway ku kuwada qoreen oo ugu taalla wa min qawli ahli lxaqi ahlulxaqa hadalkooda iyo caqiidada iyo madhabka ahlulxaqa ay ku tageen waxaa weey ana kalaamahu ilaahay hadalkiisa iyo qur-aankiisa huwa lafdu inuu lafdigiisi yahay walmacnaa macnuhuna xaggiisa uu ka yimid jamiican dhammaanba wuxuun la kala reebaynin mujawadun ay muxkamun wa mutqanun la sugay oo la itqaaniye alfaadiisa iyo macaanidiisa oo laa yatiihi lbaطilu min bayna yadayhi walaa min khalfihi tanziilu min xakiimin xamiid u yahy wax baailo ka horeyo ka dambeeya inuusan jiran quraanka kariimka oon ka dab imaan kara ma ka horhordegi kara halkan wuxuu ka hadlaya kalaam llahi subxaanahu wa tacaala lafdahu wa macnahu min allahi subxaanahu wa tacaala firaqa daallada meelahay ku dhumay may kamid ta waa macnaha wuxuu ilaahay leeyahay lafdiga nabigaa leh jibriil baa leh fulaan meeshaasa lagu xeeyey waxyaalahaas dhan baadilka ay ku hadlaan bay kamid tahay waxaa anaga rumaynayna iyo ahlulxaquna ay ku tageen waxa weeyaan qur-aanka lafdan wa macnan min allahi subxaanahu wa tacaala wa min qowli ahli lxaqi ana kalaamahu ilahay kalaamkiisu huwa lafdu lafdi iyo walmacnaa macno weeyaan kalaamka ilaahay jamiican dhammaan mujawadun mid la sugay oo muxkam ah weeyaan oo aan naqsi ah iyo wax baatila uunan gelaynin walaysa ma ahanin kalaamka ilaahay bimakhluuqin mid la abuuray ma aha muctasilada iyo firaqu daalla qur-aanku waa makhluuq lahaa dhibaato badan u geystay dadkii salafkahaa xilligii ninkii la dhihi jiray maamuun ee banu cabaas cabaasiyada u ahaa amiirka u ahaa imaam ahlu sunna axmed binu xambal waa kii la xidhay isaga iyo boqoradii ka dambeeyey ilaa iyo midkii dambe marka dambe soo daayay mid kamid aho ahlusunna ah ayaa soo daayay walaysa bimakhluuqin qur-aanka makhluuq ma aha waa sifa min sifaat illahi kamida subxana wa tacaala waa kalaam waa sifo ilahay uu leeyahay kalaamkuna waa sifo ilahay subxaanahu wa tacala sifaatkiisa azaliga kamid a xagga nooca markuu rabuna hadli ilaahi subxaana wa tacaala oo waxaa la dhahaa qadiimu nawci xaadiu laaxad nooc ahaan ilaahay maa zaala mutakaliman kama zuulin inuu ka hadlaayo ilahi subxana wa tacala sifaatulkamaalkay kamid tahay inuu ilaahay hadli maxaa yeele hadal la-aanta waxaa waxay tusaysaa naqsi bay tusi kuwii caabudaya cijligii iyo wixii dibi ahaan tahay ee uu sameeyey muuse saamiri xilligii muusa calayhi salaam waxaa lagu eedeeyey soomaynan arkin inaynan hadlaynin waxaan ay caabudaan waxaan hadlaynin inuu yahay oo durya nafci midna aan lahayn marka hadal la-aantu waa naqsi ilahayna sifaatkiisa waa kamaal marka ilahay maa zaala mutakaliman markuu rabuna hadlaya ilaahay subxaana wa tacaala oo ambiyadiisa markuu la hadlayo ilaa nabigeena maxamed alayhi salaam iyo axdaasta iyo arrimaha dhacaya hadalku ilahay ka hadlaya qur-aanka kusoo dejiyey waxa weeyaan eh, xadith laxad waay ah, markaasuu ku hadlaa subxaana wa tacaala laysa bimakhluuqin ma aha markaasu wuxuu ku caddaynayaa inuuna makhluuq kalaamka ilaahay noqon karin ay tahay sifa sifaadkiisa kamid a ah. sida daatadiisa ayna makhluuqayn bay sifadiisa makhluuq ahayn markaa wuxuu ku le wa anna kayf waa tacajub iyo la yaabe kayfa likhalqihi sidee khalqiga ilaahay haddaan nara qur-aanka makhluuq baa ku hadlay oo jibriil baa ku hadlay oo lafdiga iskale iska leh ama maxamed